kula wacan wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad joogtaan iyo si walba aad noo maqlaysaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha duur ee waa duurnimo khamiista taarikhdan waxay ku beegan tahay shan iyo labaatanka bisha kuubaad sanada labada kun afar iyo labaatanka qodobada xiisaha laha duurnimadan barnaamijka ku maqli doontaan waxaa qeyb ka ah qaybta hore ee barnaamijka waxaan diiradda ku saari doonaa koobka afrika ee ka socda afrika ee xulalku ay ciyaarayaan waxay laga diiwaangeliyay tartanka qaramada qaaradda afrika iyo natiijooyinkii qalbijabka ku abuuray kooxaha qaar ayaan idiin soo gudbin doonaa qeybaha dambe ee barnaamijkan waxaan diiradda ku saari doonaa tartanka maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir sama fiinaalka tartankaas ayaa lasoo gebagabeeyey laba xul ayaana fiinaalkasi iskugu soo haray kuwaasoo sabdida wada ciyaari doona falanqin ayaan ku sameyn doonaa qodobada kale ee barnaamijka waxaa qeyb ka ah liverpool iyo chelsea oo fiinaalka karaaba kaab la go-aamiya wakhtiga la ciyaarayo iyo kooxaha iskugu soo aray tartankaas ayaa sidoo kale maqli doontaan waa mar kaliya barnaamijka ciyaaraha duure keenan waa hagaag dhegeystayaal usoo markan barnaamijkeena ayaan gudagelin aanu ka horumarno tartanka qaramada qaaradda afrika ee africom ayaa waxa uu laga diiwaan geliyay natiijooyin waaweyn iyadoo dalaalka keliya bariga afrika ay ka qeybgelaya tartankaasi ay la kulmayaan natiijooyin qalbijab ah oo si rasmi ah u hareen tartanka ka socda halkaasi tanzania oo u badneyd inay ku guuleysato si ay usoo baxdo ayaa waxay barbaro guulo la-aan ay la gashay jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo kaliya saddex dhibcood kusoo gudubtay iyadoo marooke ay tahay kooxda aan marnabo laga badin ee durdurada kaga soo gudubtay gruubka f ay ku wada jireen xulalkaasi afarta xul ee kale ah morocco diyaar congo tanzania iyo zambia ayaa ku wada jira gruubka f waxaana dalalkooda ku laabtay tanzania iyo zambia halka morocco iyo diyaar congona ay sii joogaan wadanka efarkoosi uu ka socdo tartanka qaramada qaaradda africa ee africom dhinaca kale dalka dalalka dhowrka jeer ku guuleysta tartanka qaaradda ama qaramada qaarada africa ee tunisia ayaa isna haray wareega koowaad ee guruubyada kadib markii maali iyo koonfur afrika ay kasoo bixeen gruubka e kaasoo ay tunisia noqotay wadanka ugu dhibcaha hooseeyey gruub e ayaa isaguna waxaa ku jira maali koonfur africa tanzan tunisia iyo nabiya kuwaasi oo iyaguna kaalinta koowaad kusoo baxda maali oo heysata shan dhibcood halka labada xul ee soo hartay ee koonfur afrika min afar dhibcood ay haysteen nabibiya balse farqiga guulasha ee ku saramartay saasna ay ugu soo baxday tunuusiya iyo nabebiya ayaa tartankan macsalaameeya oo dib ugu laabanaya wadamadooda halka maaliya oo koonfur afrikan ay sii joogayaan dalka evercost uu ka socdo tartanka qaarada afrika ee africom waxaana tartankan uu yahay mid xiiso badan islamarkaana xulalku ay si weyn isku wajahayaan waxaana lasoo calaamadeeyay natiijooyin ilqabad lahaa intii uu socday tartankaas maadaama xulal dhowr ah oo tartanka waa iskaga hari kareen laysdhahayay ee natiijooyin dhowr ay la yimaadeen wakhtigii dambe ee geerida iyagoo guruubyadooda kasoo baxay lix iyo tobanka tartanka wareegiisa lix iyo tobanaadna tiigsaday isba sheekooyinka kale ee ciyaaraha haddii aan fiirino xidiga reer faranse karen benzema ayaa ugu dambeyn ka baxay aamusnaanta isagoo ka hadla mustaqbalkiisa iyo mugdiga uu ku jiro iyadoo la sheegay inuu ka tegayo kooxdiisa horyaalka sacuudiga al itixaad xagaagan u wareegayo soddon iyo lix sano jirkan ayaa u siyaxay al itixaad heshiis saddex sannadood oo markii uu ka tegay real madrid isagoo ka mid noqday xidigaha waaweyn ee sacuudiga ku kulmay sida cristiano ronaldo neymar riyad mahares jordan henderson nicola kante robert framino fabino iyo kuwo kale kuwaasi oo sacuudiga u baholoobay laacibkan ayaa la sheegay inuu raacaya dariiqii jordan henderson uu kaga tegay sacuudiga islamarkaana ugu biira ajkis islamarkaana uu kasoo xiray al itixaad waxaana se su-aal ay ka taagan tahay kooxda uu ku biiri karo iyadoo lala xiriirinayo karin benzema kooxaha kale ah united-ka leon chelsea iyo arsenal oo dhammaantood doonaya xiddigan karin benzema ayaa wax laga weydiiyey mustaqbalkiisa iyo kooxda uu ku biiri karo isagoo wareysis iyo liquiub waxa uu sheegay gebi ahaanba waa been saxaafadda faransiisku ma garanaysa sida wax loo akhtiqaaro iyagoo oo ku laabanayo in aan ku laabanaya leon waa been intaasi kadib benzema ayaa yidhi hadal ka farxiyey kooxaha ingiriiska waxauna yidhi halka weyn ayaa wanaagsan waxaana ku biirayaa kooxda iyo qalanta hadalkan ayaa loo turjumaday inuu doonayo inuu tago horyaalka ingiriiska oo uu doorbido ku laabashada kooxdiisii leon united-ka chelsea arsenal ayaana dhammaantood xidigan si ay gacanta ugu soo dhigaan islamar ahaantan ay u guuleystaan xiddigan oo ay kooxdooda u soo gacangeliyaan si uu uga caawiyo weerarka sheegooyin kale ciyaaraha finaalka tartanka karaaba kaab ayaa si rasmi ah loo go-aamiyo kooxaha ciyaaraya goobtii wakhtiga kadib markii liverpool barbaro gooli gool ay la gashay fulham lugta labaad ee samafinaalka laakiin usoo gudubtay ciyaartii u dambeysay maadaama lugtii hore anfield ay kusoo adkaaday laba gooli gool taasoo wadarta ka dhigaysa redis inay saddex iyo laba kusoo gudubtay liverpool ayaa waxaa finaalka kula ballansan chelsea oo salaasadii usoo gudubtay markii xasuuqday lix iyo hal ah kooxda heerka labaad ee milisbara oo ay natiijo lama filaan aheyd ka heshay lugtii hore islamarkaana looga badisay hal eber halka loogu bedelay lix gool ciyaartii labaad tababare yohan colob ayaa kooxdiisa inta badan maamuleysa ciyaarta waxaana la filayaa in kooxdiisu guushaasi ay gaari karta finaalka karaba cab ee chelsea iyo liverpool ayaa la ciyaari doonaa maalinta hadda ay taariikhdu ku beegan tahay shan iyo labaatanka bisha febraayo labada kun afariy labaatanka kuna beegan bil kadib maanta maadaama shan iyo labaatanka bisha january la joogay chelsea liverpool ayaana ciyaari doona oo kuwada ciyaari doono garoonka kubadda cagta ee wembley Argentina. ensemble hagaag dhegeystayaal soo noqd wanaagsan markan qaybta labaad ee barnaamijkeena ayaan gudagelaynaa tartanka kubadda cagta maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir ayaa lasoo gebagabeeyey iyadoo xulalka maamulada galmudug iyo hirshabeelle iskugu soo baxeen tartanka kama dambaysiisa kow iyo toban kulan ayaa la ciyaaray intii uu tartanka maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir uu socday kaasi oo soo bilowday sagaal iyo labaatankii bishii disembar ee sanadkii tegay labada kun saddex iyo labaatan waxaana la filayaa in sabdida oo taariikhdu ay ku beegan tahay toddoba iyo labaatanka bisha koowaad sanada labada kun afar iyo labaatanka lagu soo gabagabeeyo garoonka muqdisho stadium oo uu ka socday maalmihii lasoo dhaafay tartankan xulalka galmudug galmudug waa markoodii labaad oo ay soo tiigsadaan tartanka finaalkiisa waana markoodii labaad oo xiriir ah hirshabeellena waa markoodii ugu horreysa oo ay tartankan finaalkiisa yimaadaan tan tani markii loo bixiyay tartanka maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir xulalku waxay si weyn ugu diyaar garoobeen tartankan marka la fiiriyo iyadoo xul walbaba tabartiisa uu taagsaday islamarkaana fiinaalka uu soo afar afardhammaadka tartankan xul walbaba waxa uu kusoo baxay rigoorayaal hirshabeelle ayaa maalin ka hor waxa ay rigoorayaal afar iyo shan ay kaga soo adkaatay jubbaland halka xulka galmudugna shalay rigoorayaal lix iyo shan ay kaga soo adkaadeen xulka gobolka banaadir oo loo saadaalinayin tartankan uu ku guuleysan karo maadaama waa xul awood soo bandhigay tartanka maamul goboleed iyo gobolka banaadir dhacdooyin kala duwan ayaa lasoo diiwaangeliyey intii uu socday maadaama marka la fiiriyo hir shabeelle oo hal gool keliya tartanka ka dhalisay ay joogto fiinaalka galmudugna hal gool iyada laga dhaliyay ayay finaalka timid marka la fiiriyeyna waxa ay ahayd wax aad amba iraadii sideed gool iyadoo dhalisa ayay tartankan fiinaalkiisa timid galmudug iyadoona fiinaalka la balansan hirshabelle labada xulba waxaa xusid mudan ee finaalka ciyaaraya in kooxna aysan ku guuleysan tartanka maamul goboleed iyo gobolka banaadir oo mid walba ay dooneysa markeydii koobaad inay ku guuleysato galmudug sanadkii hore banaadir ayaa ka qaaday finaalka ciyaar ay wada ciyaareen waxaana laga dhuursugayaa ciyaarta sabdida iyo koox walba siday ulasoo soo shiltagto diyaargarooyo kala duwan ayay labada dhinac ku jiraan kuwaasoo isku diyaarinayaan kahor kulanka sabdida ee garoonka muqdisho lagu qaban doono firaalka tartanka maamul goboleedyada ee gobolka banaadir diyaargarooyadooda iyo xidigaha sida isku diyaarinayaan ayaana mar kala fiiraya laga dareemi karaa sida koox walba ay u hanqaltaagayso amba ugu baahan tahay ku guuleysiga markoodii ugu horeysay tartanka maamul goboleedyadii iyo gobolka banaadir dhacdooyin kubadda cagta hore uga dhaca ayaa jiri iyo kuwo cusub marka la fiiriyo xolal kala duwan oo adduunka ayaa sameeyey waxa ay hirshabeelle hadda finaalka ku taagan tahay oo kale portuqal ayaa labada kun lix iyo tobankii iyagoo aan wax guula ka gaarin gruubkii ay ku jireen ku guuleystay koobkii euro waxaana la filayaa in hirshabeelle iyadoo aan guul gaarin amba tartankan marka la fiiriyo guruubyadii kusoo gaaran in ay ku guuleysan karto oy markeedii koowaad qaadi karto halka galmudugna ay noqon karto kooxaha yurub siday ka dhacdaba in koox laba jeer oo suxigta finaal timid tartanka laga qaaday dhegeystayaasha ayaan aragtidooda siin doonaa ciddii ay u rajeynayaan inay ku guuleysan karaan amba e, finaalka tartanka maadaama kooxaha iskugu soo haray ay yihiin laba koox oo awood badan cidda ku guuleysan karto ra ayaan weydiin doonaa waxa ayna nagala soo xiriiri karaan sideetan iyo lix konton iyo lix lixdan iyo lix iyo sideetan iyo lix konton iyo sideed todoba todobo ra ku aadan cidda finaalka tartanka maamul goboleed iyo gobolka banaadir qaadi doonto ayaan nala wadaagi doontaan oo a leelemanka qadka ayaa telefoonka ayaa kaga qeyb qaadan kartaan yaa u rajeynaysaan in sabdida uu ku guuleysto tartanka maamul goboleed iyo gobolka banaadir markoodii ugu horeysa alo soo dhow kulmiya saaxiib igu qaali adiga farsamada guud ahaan baa kulmiya saaxiibada ciyaaraha taageera waxaan idin leeyahay duur wanaagsan duur aan ku leenahay magac ciyaalkaa joogto waa maasanta libaaxiga aadan kaaga mahad xasan buula xasan waa degmadii liwaa suuqa xoolaana waa kaala hadlaya saaxiib qaali xasan soo dhawow haddii aad barnaamijka la socotay tartanka maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir sidigaa lasoo gabagabeynaya dhegeysanay waxa waaye kuley aniga horta xulkaan taage laba xulaan horta taageeraya balaambiyii ahaa horta keyga koowaad shabeellaan kii labaadna gobolka banaadir u ahay xuli asagana la reebay kulley ani labadan hadda midna muhiimad igama ahaba in ay hadda koob qaado maanta si fiican runtii waxaa waaye kulley baalka waa loo kala oo mudan yahay waxaa waaye hirshabelle taariikhda jowhar waxaa waaye saddex koobay wadataa taariikhda waagii hore laakiin galmudug weligeed weligeed maysan qaadeen mana arkin laakiin waxaan dhihi lahaa aniga maadaama xulubka galmudug ay laba mar finaal mar gobolka banaadir uu ka qaaday markaan haddana ay xaadada inay joogaan waxaan dhihi lahaa kulley ayagaa la isaga imaamado ayaga inay qaadaano isaga cimaamataana kulley aada iyo aad si u xiiso u yeesho baalka marka galmudug aan u rajeynaya inay xiis qaadi doonto aadan kuu salaama saxaabka aliya aada mahadsan tahay qeybgalkaaga barnaamijka waan kaga mahadcelinaynaa saaxiibada kale ee qadka telefoonka ayaan fursadooda siinaynaa qofka qad ku jiro soo dhow alo assalaamu calaykum magacii halkaa joogto magacii halkaa joogto ku bilow magaca waa maxamed cabdullahi walaal aya hadii barnaamij la socto gudagol barnaamij waa la socday laakiin shalo waxaa dheeday galmud walalka galmudug iyo banaadir waana ogahay wax kasta laakiin aniga xulkaa taageeraha oo soo baxay waxaan rajeeynaa inaan hir shabeelle ka qaadno aada mahadsan tahay qeybadaa barnaamijkan aan kaga mahad celineynaa dhegeystayaasha kale qadka telefoonka ayaa fursadooda siin doonaa si ay una uga qeyb qaataan barnaamijka qofka qad ku jiro soo dhow calaykum salaam soo dhawo magac halkaa joogto codkaaga waa googooya haddii aadna maqlayso soo dhawo magac halkaa joogto haya haddii aad barnaamijka la socoto gudagal waa la socda barnaamijka aada ugu faraxsana xulka taageera inuu shalay banaadir kasoo badiyay sida koobka inay hirshabeelle gacanta gacanta ku dhigi doonto koobka aada mahadsan tahay kaqeybgalka barnaamijkan waan kaga mahad celinayna dhegeystayaasha kale iyo qadka telefoonka ayaan siinayna galmudug iyo hirshabeelle waxaa laleeyahay diyaargarooyadoodii ugu dambeeyay ay ku guda jiraan waxaana xiise usii yeelaya kulankan maadaama furitaankii tartankan kulankii ugu horreeyay la ciyaaro labadii xul ee ciyaare ay yihiin islamarkaana barbaro gool iyo goola ay ku kala tageen qof qad ku jiro soo alo soo dhegeystayaasha kale ayaan fursadoo siin doonaa si ay uga faa qof qofqad ku jiro soo dhowo calaykum salaam soo dhow ma halkaa joogto waa cabdixamiid xuseen oona joogo suuqa xoolaha daryeel aad baan ugu faraxsanaa guusha shal aan gaarnay waxaana dhihi karnaa koobka xooggiisa shalay aa qaadnay marka insha allah intan oo dhiman oo dhamaystiri doonaa waxaan la geeni doonaa insha allah dhulkeenni hooye ee dhulsamareed gaalkacyo cadaado insha allah dhammaanteen waxaa u rajeynaya reer meel walbay joogaan guriga gobanimo guriga gobanimo aad aa mahadsan tahay qeybalka barnaamijkan waan kaga mahad celinaa qof qod ku jiro soo dhowo alo asalamu calaykum alam wabarakaatu waa idin salaamay bahda isboortiga radio magacii halkaa joogto magacayga waa salaad maalsin salaad arka waxaan ku suganahay xaafada suuq xolaa degmada hilwaa gobolka banaajir aya haddii aad barnamijka socoto gudagal wallaahi haddii aan guda galo aniga horta tiimkayga koowaad goolka banaadir waa hasha loo go-ay marka finaalka koobka maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir waxaa dhihi lahaa waxay ku aboon tahay qaado maamul goboleedka galmudug waayo ayadaa koob la-aana marka xulka gobolka waxaan maamul goboleedka mudug ayaan u rajeynaya galmudug aada mahadsan tahay kaqeybalkaha barnaamijkan waan kaga mahad celinaynaa dhegeystayaasha kale qodka telefoonka ayaa iyaguna markaan fursadooda siin doonaa si ay barnaamijka qeyb ay kaga noqdaan qaybii ugu dambeeyay barnaamijka ayaan isla soo gaarno qofka ugu dambeeya qadka telefoonka ayaa siinaynaa halo assalaamu calaykum alaikum wacalaykum salam maga ceelkaa joogto ay sumay haddii aa la socota guudagal waa la socda horta taageerada taageeraasha galmudug hambali ale ee taageera gobolka banaadir ahaagsana waana ka umahaynaa samafinaalka ku harna kan hirshajeena duur wanaagsan duur lamidaan ku leenahay waa mahadsantaha ka qeybgalka barnaamijka qofkaas ayaa ugu dambeeyay guud ahaan barnaamijkii waanageintaa tan iyo kulankeena dambe waxaan idinkaa tegeynaa sidaasi nabadgelyo